alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii qaala almusanifu raximahu اllah baabu tawkiidi ay haadakani baabu tawkiidi tawkiidka baabkiisii weeyi watawkiidu tawkiidku darbaani laba qaybood weeyi lafdiyun mid lafdi loo nisbeeyey weeyi wa macnawiyun mid macnawi loo nisbeeyey weeye falafdiyu ay fatawkiidu tawkiidka tawkiidka allafdiyu lafdiga loo nisbeeyey icaadatu lafdi waa in lafdiga la soo celiyo lafdiga alawali hore bicaynihi ay bilafdihi dee lafdigiisii waa in lagu soo celiyo sawaaun waxa mid a kaana ahaaya ismigaa hore ee la soo celinayaa isman ismi ahaaya wadalika tusaale naxwi jaaa zaydun zayd baa yimid weeyi zaydun zayd waad soo celisay aw ficlan ficil ahaaya ataaka ataaka waxa ku soo waxa ku soo gaadhay oo kuu yimiday allaaxiquuna kuwii kusoo haleelaya ixbis ixbis joogso joogso aw xarfan xaraf haya naxw qowlihii shaacirka qowlkiisa iyo wixii lamid aweeyi ah uu yidhi laa laa maya maya abuuxu muujin maayo bixubbi batnata gabadha batno la dhaahdo jacaylkeeda waayo inahaa batni akhadat waxa ay qaaday ee hiya bitni calaya aniga dushayda mawaahiqan ballan dhaar lagu xoojiyay iyo wacuhuuda ballan bayga qaaday oo waxa weeyaan ma sheegayo ow jumlatan ama jumle ahaayee naxu darabtu waxaan garaacay zaydan zayd ayaan garaacay darabtu zaydan zayd ayaan garaacay halkan sheekhu raxima allahu tacaala waxau ka gudagelay tawaabicda noocii kii saddexaad ee tawaabicda ka mid ahaa waana tawkiid ugu horeyn tawkiidkaasi sheekhu inoo cabiray waxaa la ydhahdaa min idlaaqi lmasteri wa iraadati ismi lfaacili master buu sheekhu idlaaqay oo uu cabiray ama waxaa min tacbiiri lmasteri wa iraadati ismi lfaacili master buu cabiray waxaana loo jeedaa ismi faacil halkan kusoo marnay masterka ah, masterkaynu kusoo cabirnay markuu dhacayay sifo sifo markau dhacayo ya waayahay waxaana loo jeedaa marka tawkiid ilan waa mastere muakid baa loo jeedaa muakid adkeeye mid fahan waxa yaalla meesha taabic waa raace waa ismi faacil matbuuc la raace waa ismi mafcuul soo ma hadaba taabica waxaa loo yaqaanaa muakid bikasri af adkeeye matbuucana waxaa loo yaqaanaa muakad bifatxi lkaaf la adkeeye waa inaa saa u kala fahanteed muakidku waa maxay waa kaynu ka warramano waa adkeeyaha muakadna waa maxay waa ka la adkaynayo la raacayo waa inaa saa u kala fahanteed la cabiri maxaa looga jeedaa muakid baa looga jeedaa adkeeye haddaba saddex luqaa ku banaan tawkiidka saddex luqaa ku banaan atawkiidu bilwaawi tawkiid in la akriyo oo wow la akriyo tawkiid wow baa la akriyey waxaana laga keenay wakada tawkiidan wakada tawkiidan waa masterkii kaas waxaan ujeedaa waa isagii oo wow ah isagii oo hamza takiid in la idhahdo e takiid in la idhahdo labada goorna muxuu ka yimiday akada takiidan akada taakiidan saxiix walala marka saddex luqaa ku sugan in wow loogu dhawaaqoo la idhaahdo tawkiid in hamso loogu dhawaaqoo la idhaahdo takiid in alif loogu dhawaaqoo la idhaahdo taakiid mana saddexayd ya wlulaa hiya alfusxa ta hore ee wow aynu ugu dhawaaqnaa fasaaxo badan limaada wabiha jaaa tanziil qur'aankaa ku yimida de walaa tanqudu laymaana bacda tawkiidiha soo ma markaa iyada wl ayaa fasaahabada lasla fahnaynta waa luqaadka ku jira weeyaan xagga luqada miya waxaa lagu dhahdaa ataqwiyatu waa xoojin baa la dhahdaa wakada alamra amarkii ayaa u xoojiyey waakada waa xoojiye hu amarka idaa qawaahu marka uu xoojiyo ee uu ayaa la dhahdaa akada ama wakada la dhahdaa isilaax ahaan miyaa labaa loo qaybiya lafdiyun wa macnawiyun mid lafdi ah iyo mid macnawi ah masle faanay intaasuu ka warramaya marka kii lafdigahaabuu kuu tacriifiyey oo wuxuu ku yidhi wa icaadatu lafdi lwali lafdiga hore in la soo celiyo hee bicaynihi lafdigiisii horun baa lagu soo celinaya lafdigii hore ee aad hore u sheegtay un baad haddana soo celinaysaa mar labaad aw bimuraadifihi ama isaga mid la muraadif ah waa kala lafdi oo waa kala xuruuf laakin waa isku macno uga jeeda waa isku macno saxiix wala la waa kala lafdi laakin waa isku macno markaa tawkiidkii xagga luqada waynu sheegno waa ataqwiya luqaadka ku banaanna waa saddex baynu noo kawowgaa raajixa baynu nidhi sababtoo ah dee qur-aanka kusoo degay istilaaxiisina labaynuu qabina mid lafdi ah iyo mid macnawi ah macnawi lafdiga tacriifkiisi waan kuu sheego wuxuu ku yihi sheekhu waa in la soo celiyo lafdiga aada horay u sheegtay unbaad sidiisii usoo celinaysaa ama muraadifaad kusoo celinaysaa lafdi ka xuruufa laakiin la macnaad kusoo celinaysa misle faanaynta haddaba tawkiidku haddii uu lafdi yahay wuxuu galaa yadkul fi lasmaa wa yadkul fi lafcaal wa yadkul fi lxuruuf wa yadkul fi ljumal wa yadkul fi lmacaarif wa yadkul fi nakiraat intaba u mar tawkiidku haddii uu lafdi yahay intaaba wada gelaya misle faani wuxuu kuu tusaaleeyey isagii oo ismiya laguna soo celiyo lafdigiisii jaaa zaydun zaydun jaaa zaydun zaydun jaaa waxa yimiday zaydun baa yimid zaydun baa yimid waa ficil maadi zayd waa faacil haye zayd kan dambe waa muakidun lizayd wlmuakidu yatbacu lmuakada fi rafcihi marfuucu calaamatu rafcina damatun daahiratu calaa aakhirihi mayna basiidayn isagoo muraadif lagu soo celiyey muraadif ku soo edi jaaa sadun layun jaaa sadun layun libaax baa yimid asad waa libaax layna waa libaaxu waana magac labaduba aye laakin waa muraadifte isku xuruuf maaha lakin waa isku macno litaslukuu minha subulan fijaajan subulan waa wadooyin fijaajanna waa wadooyin aye waa maxay kaasi waa tawkiidkii oo muraadif lagu soo celiyay de waa muraadif muraadif weeyaan aw ficlan ama ficil beytkan usoo qaatay waa baxru tawiil waxaa ka horeeyey faayna ilaa ayna najaatu bibaklati ataaka ataaka laaxiquna axbis ixbis bu yidhi faayna halkee ilaa ayna hake ilaa ayna halkee ayay annajaatu badbaada ahaatay bibaklati baqashaydii halkeeba baqashaydii lagu badbaadayaa bu yidhi maanta ataaka waxaa ku soo gaadhay ataaka waxaa ku soo gaadhay allaaxiquuna kuwii haleelayay ee ixbis ixbis joogso joogso joogsi waa maanta aad maciinkaaye joogsa bu yidhi waxba ha cararin maxalushaahidka maad garanaysaa ataka ataka ata waa ficilkii maadi kaafku waa mafcuulkii atakada labaad waa tawkiidu lafdiyu lilwali waana tawkiid mufrada laaxiquunna waa faacilkii ataka alawal ka labaad isagu faacil male iska ilaaliya ka labaad he faacil male waayo liannahu lam yudkar loomaba sheegin ilaa limujaradi tawkiid awali ka hore un in lagu adkeeyo mooyaane laa liyusnada ilaa shayin shay in loo tiiriyo isaga looma sheeginba ixbis waa ficil amar faacilkii waa waajib istitaar waa anta ixbista kalena waa ficil amar faacilkeegna waa waajib istitaar ka horeyna adkaynaysaa laakin waa min tawkiid ljumla jumle jumle adkaysa weeyaan ataaka ataaka waa ficil ficil adkeeyey ixbis ixbisna waa jumle jumle adkaysa iska ilaali xaraf xaraf lagu adkeeyey laalaa abuuxu waa baxrulkaamile laalaa abuuxu bixun bibatnata inaha akhadat calaya mawaahiqa wacuhuuda bui wuxuu yidhi laalaa maya abuuxu muujin maayo laalaa abuuxu maya maya muujin maayo bu yidhi bixubi batna gabadha batna la idhahdo jacaylkeega muujin maayo bui waayo inahaa batni waa gabadhu jeclaa akhadad waxay qaaday bu yidhi calaya aniga dushayda mawaafiqan ballamo dhaar lagu xoojiyey ba iga qaada bu cuhuuda iyo balamo hawl adag baa meel loo taallo oo wax la muujin karo maaha buu maya maya muxuu adeegsaday marka la la maxaa la adkeeyey marka muxuu adeegsaday dee xarafkaas sooma laada naafiyada ta hore waa naafiya ta dambaadna waa tawkiid lafdiyo ka horan bay adkaynaysaa iyadu ka horan bay adkaynaysaa marka waan isla fahnay la tahay tawkiidkaasi lafdigii isagu asmaada waa galaa afcaashana waa galaa jumalkana waa galaa xuruuftana waa galaa macaarifta waa galaa nakiraadkana waa iska galaa isagu shardi male intaasoo dhan bu geli karaa ismigiio ismi lagu soo celiya cayntiisi waynu sheegnay muraadifkiisina waynu sheegnay ficil ficil lagu soo celiya cayntiisi waynu sheegnay oo ataaka ataaka baynu nidhi muraadifkiisiina waa kana qabso jaa xadara zaydun jaa xadara zaydun jaai waa imaansho xadarina waa imaansho waa muraadif waayo waa kala xuruufuna waa isku macnade masle fani tawkiidkii oo xarafa waynu sheegnay iyadoo isaga oo lagu soo celiyay cayntiisii oo laala baynu ku tusaalanay isagoo muraadif lagu soo celiyey wuxuu noqonayaa hal qaama zaydun zayd ma kacay nacam ajal qaama zaydun baad iska odhanaysaa nacam ajal qaama zaydun nacam waa haa ajalna waa haa i nacam qaama zaydun baad iska odhan kartaa i waa haa nacamna waa haa waa iyadii oo muraadifade oo xarafkii taasna jumladii ficliyada ahayd way noo sheegay darabtu zaydan darabtu zaydan buu iyadii oo muraadifa jaaa zaydun xadara zaydun saxiix wala la jaaa zaydun xadara zaydun waa iyadii oo muraadifa jumla ismiya muu sheegin marka jumla ficliyun buu sheegay zaydun qaaimun zaydun qaaimun weeyaan zaydun qaaimun zaydun qaaimun waa jumlaad adkaysay zaydun qaaimunta dambe zaydun qaaimunta hore adkaynaysa ma isla fahnay iyadii oo muraadifa zaydun saakitun zaydun saamitun iyadoo sin la akriyo waa aamusid iyadoo saad la akriyana waa aamusid saxiix walala intiiba waan sheegnay laba faaido xagga hoose idinka qabtay haddaad la socotaan wuxuu yidhi alakharu fi tawkiidi lafdiyi an yakuna fi ljumali tawkiidka lafdiga ah sida badan wuxuu noqdaa jumalka jumlooyinku galaa buu yidhi faa'iido labaadna aan kuu sheega buu yidhi alakharu fi tawkiidi ljumali ikhtiraanuhu bicaatifin maa lam yuuhim itacaduda waa tawkiidka jumalka ah waa sida faraha badan la waa in caatif lala xidhiidhiyo haddii caatifkaasi lala xidhiidhiyo aanu keensanahayn tacadud tacadud haddii aan u moodsiinay in tirow de tirow ya kalaa sayaclamuun uma kalaa sayaclamuun kalaa sayaclamuunta dambe way adkaynaysaa toore sooma fumo xarfcada ana loo adeegsadayde ma isla fahnay laakiin haddii tacadud meesha uu imanayo waxa waajib noqonaysa in laga tago sida tusaalaha musanifka oo kale oo wuxuu yihi sheekhlin darabtu zaydan darabtu zaydan darabtu zaydan wa darabtu zaydan inama odhan waayo waxaa laga fahmi karaa garaacu inuu soo noqnoqday loogamana jeedo taa garaacu inuu soo noqnoqday loogama jeedo garaacu mar keliyun buu dhacay de garaacu mar keliy darabtu zaydan darabtu zaydan zayd baan garaacin wey garaacu mar keliyun buu dhacay masle fahme halkaa waxaanu kaga baxnay tawkiidka lafdiga ah waxaynanu nidhi yakunu fi اlasmaai wa fi lafcaali wa fi lxuruufi wa fi ljumali wa fi lmacaarifi wafi intaba waynu nidhi wlmacnawiyu macnawigii walahu alfaadu aye kutubtii nas maay qoraysa masaasu maa gebi aadin buu ku qorayashaa wlmacnawiyu maxaa ku jira magu baa ku jira gebi msada lahu alfaadun taasa ka fiican waayo macnawiy mubtadaynu ka dhiganana lahu khabar soo taqadimi wey alfaadun taatina mubtada muaharan ka dhigana marka saasaa fiican wlmacnawiyu watawkiidu tawkiidka tawkiidka almacnawiyu macnaha loo nisbeeyey lahu ay kaainu lahu tawkiidka waxa usugnaatay alfaadun ama kaainatun lahu waxa usugnaatay alfaadun alfaad alfaadaasoo macluumatun la yaqaano wlmacnawiyu tawkiidka macnawiga ah lahu tawkiidka macnawiga ah waxa u sugnaatay alfaadun lafdiyo alfaadaasoo macluumatun la yaqaano saasa fiican wa hiya alfaadaasi annafsu weeyi walcaynu weeyi wa kullun weeyi wa jamiicun weeyi wa caamatun weeyi wa kilaa weeyi wa kiltaa weeyi alfaadaas isagu leeyahy isaga tacriif marka alfaaddiisi buu ku siiyey markaa tawkiidkani alfaad buu leeyahay cinda nuxaad welibana waa munxasira way kooban tahay tuxfad walaa yuqaasu calayha saasunbaa loo xifdiyaya lama odhanayo in kale oo carabiya iskaga hadashaan ku dul darsanayaa ma jirto intan un xifdi sheekh ya intaasun ka tawkiidka macnawiga intana lagu adkeeya ya waa imisa annafsu waalcaynu haye wa kullun wa jamiicun wa caamatun haye kila iyo kilta qaatibana way ku dari jireen qaatibatun way ku daraan shaaruxuna in idin qoraya suuragala marka waaba intan intan tuxfad walaa yuqaasu calayha sidaasaa loo xifdiyayaa wax kalaan uga qiyaas qaadanayaayo soo haleeshinaya ma jirto iska ilaali intaasuna xifdi tawkiidka macnawiga haddaad aragtid wax wax lagu adkeeyo alfaadan lagu adkeeyey waa tawkiidkii macnawiga ahaa tawkiidka laftiga isaga wax looma adeegsada saxiix wala la wlmacnawiyu macnawigii lahu macnawiga waxa u sugnaatay alfaadun lafdiyo alfaadaasoo macluumatun la yaqaano wahiya alfaadaasi annafsu weeyi walcaynu weeyi wakulun weeyi wajamiicun weeyi wacaamatu weeyi wakilaa weeyi wakiltaa weeye haye wuxuu ku yidhi wayajibu waxa waajiba itisaaluhaa ay itisaalu alfaadi alfaada la xidhiidsashadeeda ayaa waajib ah bidamiirin damiir ay la xidhiidhsato damiirkaasoo mutaabiqin mutaabiqaynaya oo waafaqaya lilmu'akadi ka la adkaynayo hadda tusaalahan eeg jaaa alkhaliifatu nafsuhu waxaan doonaynaa taabica iyo matbuuca inaad kala garataan kee taabica nafsu lagama baqada waa lagu dhawaqaay kee matbuuca alkhaliifatu ku noqo oo kee muakida kee muakada nafsuhu waa maxay waa muakid haye alkhaliifatuna waa muaked waana saa u kala geratid marka muakid iyo muakad waa inaad kala gerin kartid taabic iyo matbuc waa inaad ku kala cadihin wuxuu ku yidhi wayajibu waxa waajiba itisaaluha itisaalu alfaadi alfaada tani inay la xidhiidhsato bidamiirin damiir damiirkaasoo muaabiqin waafaqaya limuakadi kala adkaynayo wadalika tusaale naxwi jaa waxa yimiday alkhaliifatu khaliifkii ayaa yimiday nafsuhu daatadiisii baa timiday aw caynuhu daatadiisi baa timiday walaka waxa kuu sugnaaday mukhaaab yahow an tajmaca inaad jamciso oo aad kulmiso adigu baynahumaa ay bayna nafsi walcayni cayn iyo naf inaad kulmisana waad leedahay bishardi an tuqadima baad ku kulmin bishardi an tuqadima inaad horraysiisid shardinteed baad ku kulmin annafsa nafta inaad horraysiisid cala alcayni de cayntan aad ka horraysiisid muxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay maadaama alfaadan tahay mid tawkiid lagu adkaynayo tawkiidkii weliba macnawiga ahaa waxa waajib noqonaysa alfaadan dhamaantood in lala xidhiiriyo damiir mutaabaqaynaya muakadka hore xaguu ka mutaabaqaynayaa fi lifraad xagga mufradnimada wa fi tahniya xagga labanimada wa fi ljamci xagga jamacnimada wa fi tadkiir xagga labaadnimada wa fi ta'niif xagga dhadegnimada limaada liyaxsula rabdu bayna ataabici walmatbuuc si uu u xasila rabdi iyo isku xidhnaasho taabica wax raacayo iyo matbuuca la raacayo saxiix walala sida aawada damiir mutaabiqaynaya mu'akadka hore ee matbuuca ee la raacayo waa in lala xidhiidhiyo alfaada a wax lagu adkaynayo masle faanaynta wuxuu ku tusaaleeyey jaaa alkhaliifatu dee alkhaliifatu baa loo celiyey wuu waafaqsan yahay sooma wuu mufridnimada wuu ka waafaqsan yah adiga arkay war wada macaarifba de alfaada tawkiidku dhammaanteed waa macaarif isagaa bay inoo keeni doonaa waayahay waxa kale oo kuu sugnaaday labadooda inaad kulmisid oo maxaad oranaysa jaa alkhaliifatu nafsuhu caynuhu baad iska odhan kartaa mid keliyaad ku adkayn kartaa jaa alkhaliifatu nafsuhu jaa alkhaliifatu caynuhu saana waad odhan kartaa marka lafdi annafs annafs ilaaqaad badan buu lahaa ajrubigiina kusoo marnay lafdiga alcayn ilaa shan maclo loo isticmaalay ajrubig baan kusoo marnay amridii dib laabo jaa waxaa yimid alkhaliifatu maa yimid marka khaliifa ah waxaa la dhahdaa madaxweynaha guud ee muminiinta muslimiinta u taliya ayaa la dhahdaa jaa waxaa yimid alkhaliifatu ayaa yimid nafsuhu daatadiisi aa timiday wa caynuhu cayntiisi ayaa timiday walaka waxaa kuu sugnaaday bu yidhi an tajmaca kulmisid baynahumaa nafsi iyo cayn bishardi an tuqadima baad ku jamcinaysaa ya inaad horraysiisid shardinteed adigu an nafsa nafta inaad horraysiisid cala alcayni cayntana aad ka horraysiisid oo haddii ad leedahay labadina aad ku kulmaan waxaad horraysiinaysaa nafta kadibna caynta ayaad ku hesiinaysaa marka alfaadan tawkiidka macnawiga ah ee meesha inoogu qoran labun baa loo qaybinaya labada loo qaybinaya waxa ay yihiin maa yarfacu tawahuma mudaafin ila lmu'akadi wax rafcinaya mudaaf in la moodo mudaaf in la tawahumo loo tiiriyey muakadka la adkaynayo tusaale imika marka aan idin idhaahdo jaa alkhaliifatu khaliifkii baa yimid marka aan idhaahdo waxa uu ixtimaalaa in khaliifku yimid waana sida daahirka ah baa yimid isaga daatadiis dee isagoo lugeyna yu yimid weyaan khaliifkii sidiisiyaa yimid oon biyas marin way ixtimaashaa waana daahir bay ku tahay weliba sidaa ka muuqata wey waxa kale oo muxtamil ah inaynu u jeedno khaliifku muu imane khaliifku mid u soo diray baa yimid ya ama khaliifka warqad usoo qoray baa timid ama warkiisii baa yimid waa muxtamil soo ma way ixtimaashaa ma ixtimaasho way ixtimaashaa marka ixtimaalkaasi si loo rafciyo oo asalka horeba u iska eeg jaaa rasuululkhaliifati kadibna mudaafka rasuulaa la xadfay kadibna booskii maxaa fadhiistay mudaaf ilayhigii sidiisii u gudmay wamaa yali mudaafa yati khalafa waxaan ku gaari doonaa ibnu mali mudaafkii baa laxatay mudaafiliigii baa booskiisii fadhiistay marka maxay noqon jaa khaliifatu buu noqday macnaha horena maxaa loo jeeday isagu mu iman e kii uu soo diray baa yimid maynama ixtimaalin marka ixtimaalka caynkaasa si loo rafciyo oo meesha laga saaro waxaa la keenayaa nafsi iyo cayn baa la keenaya nafsi baa la keenaya ama cayn baa la keenaya labadaasi weeyaan labadaasi iyagu waxaa loo adeegsadaa maa yarfacu twahuma mudaafin ila lmuakadi kaasaa loo adeegsanaya markaa markaynu nahna jacal khaliifatu khaliifkiibaa yimid nafsuhu daatadiisiibaa timiday ixtimaalkii mesha muna ka bixin rasuulna mu iman warna mu iman warqadu soo qorana ma imane isagiibaa sheekhyimiday tawahumkii meesha muna ka bixin uu ka baxay inta kale soo hadhay miyaa waxaa loo adeegsadaa shaarixaada idiin qoraya maa yarfacu twahuma iraadati lkhusuusi bima daahiruhu lcumuum waa wax rafcinaya in la ismoodsiiyo in loo jeedo khusuus shay daahirkiisu cumuum yahay tusaale waxaan idhi jaa alqawmu baan idin idhi qoomkii baa yimid baan idhi alqawm haye waa isku jamac asha ku jirtaana waa jinsiyo qoomkii oo dhan baa yimid haye marka aan idin idhaahda jaa alqawmu waxaa ixtimaala inay dhammaan wada yimaadeen waana sida daahirka ade ah sida daahirka ay noo muuqataa marka layna dhaha jaca alqawmu dee qoomkii oo dhan baa yimid wey waxaa kale oo ixtimaashaa maahe intoodii mudnayd culimadii iyo kuwii ashraafta ahaabaa yimidhay kuwii ashraafta ahaa ayaa yimiday hadaba ixtimaalka caynkaasi si meesha looga saaro ayaad ku adkaynaysaa maxay alfaadan dambe maxaad odhanaysaa jaca alqawmu qoomkiibaa yimiday kulluhum dhammaantood ama jamiicuhum ama caamatuhum haddama fahde markaa alfaadin tawhiidka labadaasma loo qaybinayaa ka wayajibu waxaa waajiba ifraadu nafsi nafta in la keliyeeyo walcayni iyo caynti in la keliyeeyo maca almufradi mufradka miciisa wa jamcuhumaa baa waajiba labadooda in la jamciyo alaa afculin afcul in lagu jamciyo maca almuhana muhanaha miciisa waljamci wa maca aljamci iyo jamca miciisa taquul waxaad dhahaysaa jaa waxa yimid azaydani labadii zayd anfusuhumaa daatadoodii baa timid waacyunuhumaa cayntoodii ayaa wajaa zayduna zaydyaalkii ayaa yimid anfusuhum baa yimid o acyunuhum baa yimid baad odhan wakullun kullun wa jamiicun iyo jamiicun wa caamatun iyo caamatun yuakadu waa la adkayaa biha iyada almufrada muxuu idin qoraya halkaa ma almufradu bin mise almufrada idinka adi muxuu ku yidhi a sax wakullun kullun wa jamiicun iyo jamiicun wa caamatun iyo caamatun yuakadu waa la adkayn bihaa alfaadan almufradu mufrad ayaa lagu adkayn waljamcu iyo jamc walaa yuakadu la adkayn maayo almusana musanihii biha alfaadan lagu adkayn maayo taquul waxaad odhanaysaa jaa waxa yimid aljeyshu ciidankii baa yimid kulluhu dhammaanteed aw jamiicuhu dhammaanteed aw caamatuhu dhammaanteed wajaaءat alqabiilatu qabiiladii baa timid kulluhaa dhammaanteed aw jamiicuhaa dhammaanteed aw caamatuhaa dhammaanteed wajaءa rijaalu raggii baa yimid kulluhum dhammaantood aw jamiicuhum dhammaantood aw caamatuhum dhammaantood wajaaءat inisaau dumarkii ayaa yimid kulluhunna dhammaantood aw jamiicuhunna dhammaantood aw caamatuhunna dhammaantood wakilaa lafdiga kilaa wakiltaa iyo lafdiga kiltaa bihima kila iyo kilta almuhana muhanaha ayaa lagu adkay naxwi jaa waxa yimiday azaydani labadii jid kilaahumaa dhammaantood wajaat ilhindani labadii hindooyin ayaa yimiday kiltaahumaa dhammaantood aye wuxuu ku leeyahay saw alfaadani waa imisa annafsu walcaynu saw laba ma macno gaarayna ku wada dhacayaano maa yarfacu tawahuma mudaafin ila lmu'akadi baynu nidhi shanta kale soo hadhayna waxaynu nidhi maa yarfacu bima daahiruhu lcumuumu saasaynu nidhi soo ma haddaba labada hore waxaa loo adeegsadaa buu ku yidhi mufrad iyo jamac iyo musanaba waa lagu adkeeya saufan annafsu walcaynu mufradna waa lagu adkeeya musanana waa lagu adkeeya jamcna waa lagu adkeeya ma isla fahmi haddaba haddee labadoodan mufrad lagu adkaynayo waxaa waajiba in la ifraadiyo intaa ma fahamteed haddee mufrad lagu adkaynayo maxaa waajiba in iyagina la ifraadiya waajib noqonaysa oo la yidhaahdo de iyo caynuhu tusaale jaa zaydun baa tiri dee zayd waa mufrad soo ma nafsuhu iyo caynuhu baad odhanaysaa saasaad u ifraadinaysaa waa waajiba jamac baad ku adkaysay jamac jamac baad ku adkaysay waxaad ku jamcinaysaa afcul ee facuul ku jamcin maysid facuul ku jamcin maysid ee maxaad ku jamcini afcul baad ku jamcinaysaa maxaad odhan jaa zayduna anfusuhum waa afculde taasaad ku jamcini musanihii baa yimiday musanaa saddex luqaa ku sugan saddex luqo kutubteena waan ku baraarujinay saddex luqaa ku sugan saddexda luqo inaanu jamcino o ku jamcino afcul waa sida afsaxa oo la yidhaahdo jaa zaydani anfusuhumaa ina taniye yihiinna maxayna tusinaya damiirka de damiirka iyaga noqonay saxiix jaa zaydani anfusuhumaa acyunuhumaa iyo in mufrad ba laga dhigo jaa zaydani nafsuhumaa caynuhumaa iyo in muhane laga dhigo jaa zaydani nafsaahumaa caynaahuma ma sida afsaxina waa maxay waa in siiqada jamca la mariyo oo afcul lagu jamciyo marka maxaan idin idhi lafdiga caynun iyo lafdiga nafsun ama an walcayn mufradna waa lagu adkeeyaa jamcna waa lagu adkeeyaa muhanana waa lagu adkeeya mufrad haddii lagu adkaynayo waxa waajib ah in la ifraadiyo iyagana haddii jamc lagu adkaynayana in lagu jamciyo afcul facuulaan lagu jamcin muhanaha miya saddex luqa ayaa ku banaan taaf saxiixina waa in afcu lagu jamciyo oo sida jamaca sababtuna waa maxay taniyada looga leexanaya waxa weya waa karaahiyatu ijtimaaci taniyatayni laba taniyo inay kulmaan baa la diidaya ah, hay kliya shay keliya ay ku kulmaan de fi ma huwa ka shayin waaxidna ay ku kulmaan marka maxaan idin idhi annafsu walcaynu intaba waa lagu adkeeya haddee lagu adkaynayo mufrad in la ifraadiya waajiba haddee jamc lagu adkaynayo siiqatu afcul baa lagu jamcinaya haddee lagu adkaynayo musanana saddexdaa luqaa ku jira ta afsaxi waa in afcul lagu jamciyo sida jamc oo kale intaaba isla fahmi ma wax adag baa ku jira ka soco maxaa ku soo xiga kullun iyo jamiicun iyo caamatun so saddexdaas kuma soo xigaan saddexdana waxaa lagu adkeeya iyaga mufrad iyo jamc musana laguma adkeeyo kullun haddeed aragtid ama jamicun hadaad aragtid ama caamatun hadaad aragtid mufradna waa lagu adkeeya jamacna waa lagu adkeeya lakin musana laguma adkeeyo limaada limaada waa listiqnaaihi canha bikila wakilta isagu wuxuu kaga kaaftoomay kila iyo kiltaba isaga lagu adkeyn doona marka kullun iyo jamiicun iyo caamatun mufradna waa lagu adkeeya jamacna waa lagu adkeeya sheekh mayla socotaan ya hafoofin hada waayahay saddex shardi baan lakin u shardiyana shardiga koobaad an yakuna muakadu biha mufradan aw jamca waata hore horeman inagu sheegay ta kan lagu ama waa inuu mufrad yahay ama waa inuu jamc yahay saddexdan lafti waxa lagu adkaynaya musano laguma adkeeyo waayo waa listiqnaayi canha bikila wakiiltaab isagu kaga kaaftoomi doona shardiga labaad an yakuna mutajazian bidaatihi aw bicaamili shaygan lagu adkaynaya saddexdan kullun iyo jamiicun iyo caamatun shay qaybsami kara daata ahaan waa inuu qaybsami karo ama caamilka waa inuu ku qaybsamayo tusaalehaad ku fahmaysaa yeeg jaa aljayshu jaysh ciidankii baa yimiday aljaysh waa ismu jinsiya moogtahay kulluhu dhammaantii waa yahay aljaysh aljaysh kulluhu baynu ku adkaynay kulluhu waxa shardi ah waxa lagu adkaynaya inuu jamc yahay waa ismu jamc saylama haye ismu jamcaada shardigii labaadna an yakuuna mutajazian bidaati daata ahaan waa inuu uqaybsamo dee ciidanku u qaybsamaa sheekh muna qaybsami karin wuu qaybsamaya waa sax haye ama bicaamili caamilkiisa waa inu ku jis-oobo may banaanta iminka luqa alcarabiya inaad tidhahdid jaa alcabdu kulluhu jaa waxa imdi alcabdu addoonkii kulluhu dhammaantii addoonkii ay ma odhan kartaa dhammaantii la limaada alcabdu laa yatajaza ma qaybsamayo laakiin daat ahaan uma qaybsamayo iminka caamil ahaana kuma qaybsamayo dee jaa-ima qaybin ma madaxii baa yimide maya laakiin caamil inuu ku qaybsamayo markaynu leenahay eeg ishtaraytu alcabda addoonkii baan soo ibsiday kullahu dhammaantii waa saxde ishtira adoonka waa la iibsada soo ma barh baad iibsan kartaa soo ma marka eeg ficilka ishtiraa caamilkaa marka loo eego waa jus-oobaya waa qaybsami karaade waa qaybsami karaa masle faanaynta markaas shardiga labaad an yakuna mutajazian bidaatihi aw bicaamili mid ku qaybsamaya waa inuu yahay daat ahaan u qaybsami karaa ama caamilku ku qaybsamaya shardiga saddexaad waa kaa inii sheegay sheekuna inoo sheegayo an tatasila bidamiirin yacuudu cala lmuakadi biha damiir muakadka hore unoqonaya waa ina la xidhiidsatate saddexdaasina masle faanay ya saddexdaasina maxaan idin idhi waa kullun iyo jamicun iyo caamatun eh mufrad iyo jamcun baa lagu adkeeya waana shardi iyo mufrad iyo jamc lagu adkeeya waxaa lagu adkaynaya weliba inuu yahay mutajazi bidaatihi aw bicaamilihi shardiga saddexaad aynu udhinay waa sheekha shardigu ka soo dhawaajiyey eh waa inuu damiir la xidhiidsado u noqonaya muakadka ka soco inoo yimid kila iyo kilta kila iyo kilta wahumaa mufradaani lafdan wa muhanayaani macna lafdi ahaan waa mufrad macna ahaana wa umusan marka lafdiga haddaad eegtid mufrad baad u celin macnaana hadii aad eegtidna tasmiyaad u celin abaabkeenu in badan ku aragnay waaya haddaba kuwana musanaha lagu adkeeya musanaha iyagana lagu adkeynaya laakiin dee laba icraabood bay lahaayeen laba icraabood ayay lahaayeen labada icraabood mar waxaa la icraabaa maqsuur baa laga dhigaa marna waxaa la haleeshiyaa musanaha musanaha marka la haleeshinayo maxaa walxaqu lmuhana hamsatanki ilaa kiltaha wamaa sumiya watna watnata lakinahum fi lawalayn ishtaratuu idaafatan ila damiiri faclaman wamaa siwaa hadayni jaa muطlaqan can itaqyidi biladi qad culliqa kitabka awalkiisa kuso marna soo ma muhanaa markii la haleeshiniy maxay ahaayeen waa marka damiir loo idaafeeyo ismi daahir haddii loo idaafeeyo ka waran maxaa la icraabaa maqsuur maqsuur baa la icraabaya waa lagu qadaraya de alifta alifta lagu qadarayaa waaya waxaa loo shardiya iyagana marka kuwan lagu adkaynayo afar shardi baa loo shardiya afarta shardi muakadku waa inuu kutusinayo laba haduuna laba kutusina noqon maayo jaaa zaydu wacamru kilaahuma jaat hindun wadadun kiltaahuma mufrad iyo jamc laguma adkeeyo iyaga ya laguma adkeeyo muana lagu adkaynaya shay laba kutusinaya lagu adkaynaya masla fahne labaad an yasixa xuluulu mufradi maxalahuma booskooga waa inuu karo ikhtasama zaydani kilaahuma ma odhan kartid waayo ikhtasama axadu zaydayni ka waran ila meesha kilaa mufrad ikhtasama axadu zaydani labadii zayd mid ka mid a isla dooday oo ma nin keliya isla dooda dee dumeel labay ka dhalaadeen markaa ma noqonaysa de lianna alikhtisaama laa yakunu ilaa bayna inayn falaa xaajata litaakiid markaa de ka saddexaad an yataxida macna almusnadi ila lmuakadi macnaha u tiirinta musnadka loo tiirinayo muakadka waa inay midoobaan musnadka ma garanana waa ficilka ficilka macnahaan waa inay u maata zaydani labadii zayd baa dhintay kilaahumaa dhammaantood caashi waa musnad soo maa ficilkani azaydanna waa musnadu ilehigii soo maa hadday iskhilaafaan waa ka kac oo la idhahdo caasha zaydun zayd baa noolaaday wamaata zayd wamaata camrun camarna waa dhintay kilaahuma ma noqonaysa kolkaasina ma adkin jirti shardiga afraadna isagaa inooga sheegayo an yatasila bihimaa damiir yacuudu cala lmuakadi damiir muakadka u noqonaya waa inuu la xidhiidho intaasna waa kila iyo kilta intana way fududahayba waidaa uriida haddii la doono tawkiidkii yajuuzu tawkiidu tawkiidi tawkiidka in la sii adkeeya iska banaanba tawkiidkii laftiisa ku kale kusii adkeynaysa maxaa samaynaysa way sidaad odhan adaba waaye haye sow kulli wax kumaad adkayn kullihii baad wax ku adkaysay ama kullihaa baad wax ku adkaysay ama kullihin baad wax ku adkaysay ama kullihinna baad wax ku adkaysay maxaad samayn haddaad kullihii wax ku adkaysid ajmacaa la daba dhiga haddaad kullihaa ad ku adkaysid jamcaabaa la daba dhiga haddaad kulihim ku adkaysid ajmaciina baa la daba dhiga haddaad kulihinna ku adkaysid ajmacu baa la daba dhiga maynaba sidayn intaba ka jawaabay waidaa uriida haddii la doono taqwiyatu takiidi tawkiidka in la adkeeyo fayajuuzu waxa banaan an yutaa in lala yimaado bacda kulihi kulihi dabadeed biajmaca in lala yimaado wa bacda kuliha kulihaa dabadeedna bijamcaaa in lala yimaado wa bacda kulihim kulihim dabadeedna biajmaciina in lala yimaado wa bacda kulihina kulihina dabadoodna bijumaca in lala yimaado qaala allahu allah wuxuu yihi tacaala allah sarreeye fasajada waa ay sujuudeen almalaa'ikatu malaa'igtii kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood aye hadda wax lagu adkeeyo maxaa daba ajmaciin ama ajmacuun de iminka way rafcisantah ajmacuun baa daba dhacaysa masla fahni jaa aljaishu jaiskii baa yimide kulluhu dhammaantii kulli hadda wax lagu adkeeyo oo damiir mufrado loo idaafiye maxaa la odhanaya ya waxaa daba dhaca ajmacu de ajmacu baad odhanaysaa wlqabiilatu qabiiladii kulluhaa dhammaanteed jamcaau baad iska odhanaysaa dhammaanteed wanisaau dumarkii kulluhunna dhammaantood jumacu dhammaantood marka waa maxay haddee loo baahda tawkiidkii wax lagu adkeeyo in isaga lasii adkeeyo isagiisanaad eegeysaa haddee loo idaafeeyo damiir mufrada oo kullihii oo kale uu yahay oo mudakar u noqonayo maxaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa waxaa loo adeegsanaya ajmacu baa loo adeegsanaya misle fani haddee la idhahdo damir muanasa loo idaafeeyana jamcaau baa loo adeegsanaya haddee kulihim la idhahdo rag lagu dhacayana ajmaciina baa loo adeegsanaya haddee dumar ay tahay oo kulihinanana waaa loo jumacu baa loo adeegsanaya maynaska basidayn ma adkayntanide waqad yuakadu in la adkeeyaa la arkaa biajmaca ajmaca iyo wajamca'a jamcaa iyo waajmacina ajmacina iyo wajumca jumca biduuni kullin kullinba iyada oo ayna la socon in lagu adkeeyaa suuragal way dhici karta qur-aankay ku sugan tahayba lauqiyanahum ajmaciin bui lauqiyanahum lawallaahi lauqiyanahum lumiye oo lumiye hum ayaga ajmaciina dhammaantood humtaynu ku adkayna ajmaciina sooma dee kullina kama horayso way iska dhici kartaa buu ku wqad yuuta in lala yimaado ayaa la arkaa bacda ajmaca ajmaca dabadeed in lala yimaado ayaa la arkaa bitawaabici bitawaabici ajmaca ajmaca kuwii raacay ajmaca kuwii raacayayna ajrumigaynu kusoo barana saddex lafdi bay ahaayeen iyo isagu sheekhuna wuu inoo qoray wahiya tawaabicda ajmaci agta u dhammaan weey wa absa u dhammaan weey wa abta u dhammaan weey wadalika tusaale naxwu qawlika jaaa waxa yimiday alqowmu qoomkii ayaa yimiday kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood aktacuuna dhammaantood absacuuna dhammaantood abtacuuna dhammaantood wahiya alfaadani bimacnan macna ayay ku sugnaatay macnahaasoo waaxidin keliya walidaalika sidaa aawadeed laa yucdafu la cadfi maayo bacduhaa bacdulalfaadi arfaada barkeed calaa bacdin barka kale lagu cadfi maayo waayo liana shaya shayga shayga alwaaxid ee keliya laa yucdafu laguma cadfa calaa nafsihi naftiisa laguma cadfade waaba shay keliya xageed ku cadme muxuu ku leeyahay waa tawaabicda ajmac ma wax adag baa jira saw ajmac jurmi kumaynaan soo marin tawaabicdii raaci jirtay maxay ahaayeen agtac iyo absac iyo abtac soo saddexdaa mayan saddexdan baa raacda saddexdani markii ay raacaanna waa la macnay iska ilaali waa dhammaan ajmac macnaheega weeyaan mar hadday isku macnayiin oo shay keliya ay ka dhigan yihiinna waawlcadaf ha u dhexaysiin buu kuleeyahy intaa maana fahmayn ya waawlcadaf oo ha odhan jaal qowmu qowmkii baa yimiday kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood wa agtacuuna ha odhan waa ceebe waayo agtacuntan iyo ajmacuntaas ku adfasa shay keliya ka dhigan yihinba dee shayna calaa nafsihi laskuma adfo ma laskuga adfa la markaa iska ilaali buu kuleeyahy intana maarta iyado ajmac wuxuu u horraysiinayaa waxay ku caddahay jamcinimada ayay ku caddahay waayo min aljamci baa laga soo ishtiqaaqday agtacna wuxuu gu igsinaya waa linxiaadi canhu fi dalaalati cala ljamci way ka yar hoosaysaa waxaana laga kegay takatacaljildu idanqabada wajtamac haragu markuu soo ururo absacna wuxuu laga keena isagana tabasaca alcaraqu idaa saala wahuwa laa yasilu xataa yajtamica waa marka uu dhididku shubmo mana shubmo ilaa da ilaa u ururo mooyaane abtaxna waxaa laga keenay bu yhi min albatci wahuwa shidatu wa tuulu lcunuq waa qoorta dheer ninka qoor dheeraada baa laga keenay asalkii hore alfaadana waxaa loogu magacaabay tawaabicu ajmaca iyada la-aanteed laguma adkeeyo sida saxiixa oo sida bimacnaa waaxidana jamacnimay kutusinaysaa weeye waxaaday kuma jira intaana wa tawkiidu tawkiidku wa tawkiid halkan lafteeda kamid waa min tacbiiri lmasderi wayraadati ismi lfaacil watawkiidu ay wlmuakidu adkeeyo taabicun mid raacayo weeyi lilmuakadi kala adkaynayo bifadlkafasmafcuule fii rafci ay fii rafci lmuakadi kala adkaynayo rafciisa ayuu ku raacay wanasbiay wanasbi lmuakadi kala adkaynayo nasbiisu ku raacay wakhafdiyay wakhafdi lmuakadi kala adkaynayo khafdiisu ku raacay wa tacriifiyay wa tacriifi lmuakadi kalaaakani macrif intiis ku rahay walaa yajuusu ma banaana tawkiidu nakirati nakirada in la adkeeya ay ma banaana cinda albasriyiina basriyiinta agtooda kuma banaana wuxuu ku leeyahay muakid iyo muakad baa meesha yaale muakidku muakadka hore wuxuu ku raacaya rafci iyo nasbiya qabdo awjuul icraabki soo garan mayse ya markaa tawkiidkan macnawiisa waa asmaaduu gaar ku iska ilaali asmaaduu isagu gaar ku kii horeynu soo sheegnay tawkiidka laftigiina yakunu fi lasmaai wa fi lxuruufi wa fi lafcaali aye wa fi ljumali wa fi lmacaarifi wa fi nakiraati intaba isagu de laakin kani e muxuu asmaadu mu gaar ku yahay weliba waa macrifa isaga ah, macrifanimau ka raaba wa fi tankiiri kuma odhan de limaada alfaadan alfaad tawkiid lana alfaad tawkiidi kulaha macaarifu alfaada tawkiidku dhammaantood waa wada macaarif maxaa macrifeeyey damiir muakadka unoqonaya lafti ahaan ula xidhiidsanba hadduna lafdi ahaan ula xidhiidsanayna waad ku qadaraysaa waad niyoonaysaa mayna basidaan culimo haddaba nakre ma la adkayn kara mse lama adkayn karo fi alaaati aqwaalin saddex qawl baa ku jira saddex qawl ba shaaraxa dhigaya eega axaduhaa almancu mulaqan duduubnimoma waa la diidey mulaqan maad garanaysaa ey baa kuu fasirtee afaada afaada tawkiiduha am lam yufiid tawkiidkeegu wax faa'iideeya adkaynteedaasi ama wax may faa'iideyna farqi ma leh wa hada huwa qawlu jumhuuri lbasriyiin haddaad basriyiin tahay bartaamar basriin waxay leeyihin lamaba adkayn karaba total nakiro wax la idhaahdo lama adkayn kara sheekh ligdaad waa basriyiintii ka labaad aljawaazu mutlaqan duuduubnimaysna ama waxa faa'ideeyey tawkiidkeegaasi ama yu faa'ideyn waa qowlu bacdi lkuufiyiina kuufiyiinta bar ka mid a ah ku tagsan ka saddexaad waa atafsiilu in la kala saaro oo haddii tawkiidkeegu wax uu faa'ideynayo way bannaanta in la adkeeyaa haddii aanu faa'ideynayna ma banaano waana akfash oo basriyiinta kamida iyo jumhuur lkuufiyiina wa huwa saxiixu qowlkanaana saxiixa waayo samaaca ayaa uu ku soo arooray ah, sumtu shahran bil baan soomay sumtu shahran bil baan soomaa tiri aye waxaa suuragala inaad dhammaanteed ujeedid waxaa suuragala inaad agarkeega ujeedid aye mana kolkaa ixtimaal meeshu munayma wuu yimid de maha marka taasoo kale waa la adkayn karaa bay leeyihin sababta oo ah faa'iidaduna ku xasishaa laba arrimood u fiirso labada arrimood ee faa'iidadu ku xasilaysaa waa maxay an takuuna nakiratu maxduuda nakiradu inay tahay mid maxduuda oo xadaysan maxduuda waa maxay lahabtidaaun waintihaaun meel ay ka bilaabantana way leedahay meel ku dhamaantana way leedahay tusaale yawm maalin dee maalintu meel ka bilaabantana way leedahay meel ku dhamaantana way leedahay haye usbuuca ka waran waa bisha ka waran waa la sanadka ka waran waa haye shardiga labaad bay yidhahdeen faa'iidadoodu ay ku xasili kartaa an yakuna lafdu tawkiidi min alfaadi alixaadati washumuul alfaada ixaadada koobitaanka iyo shumuulka faa'idaynaysa waa inu yahay sida kullu iyo ajmac oo kale waxaad ka odhanaysaa marka ictikaftu waxaan ictikaafay usbuucan baan ictikaafay kullahu usbuuca dhammaantii waayo waayo adkaynta lagu adkeeyey maxaa ha faa'idaa laga helay soo ma faa'idaa laga helay waayo faaidadu waxay ku xasilaysa bukr nakiradu inay maxduudo tahay hadda usbuuc waa maxduud meelna u ka bilaabma meelu ku dhamaadana wuu leya meel ka bilaabmana wuu leeya lafdiga lagu adkeeyena waa min alfaad alixaadati washumuul markaa nakiro maa la adkayn kara misana ma adkayn karo fiihi alaaatu aqwaal almancu muطlaqan waana jumhuur lbasriyiin aljawaasu muطlaqan waa bacdu lkuufiyiin altafsiil in la kala saaro waana qowlka akfash iyo jumhuur alkuufiyiin ay ku tegeen qowlkaas baana saxiixa wallahu aclam